مفخخة السماء عصفت بجمع عدونا دوت بيوم الحرب صولتها ونار الحق قد شبت مفخخة السماء عصفت بجمع عدونا دوت بيوم الحرب صولتها ونار الحق قد شبت بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسو هذا وركمان الله وربهنتا لجرتين waa maalnimo sabti ah taariikhdan ay ku beegan tahay kow iyo tobanka jamaadul kun afar boqol iyo afartanka hijiriya qodobada maanta warkeen ugu darkaroon askarta khilaafada ayaa shalay waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidanka ridada nigeria ay ku leeyihiin degmada gombor ee wilaayada galbeedka afrika waxaa la dilay xubin ka tirsan maleeshiyaadka raafidada saraaya salaam kadib markii shalay rasaas ay askarta khilaafada la dhaceen asagoo ku sugan deegaanka kuweyti ee wilaayada ciraaq warkii oo faahfaahsan aynu ku bilowno wilaayada galbeedka afrika askarta khilaafada ayaa shalay waxay weerar ku qaadeen saldhigga ciidan kardida nigeria ay ku leeyihiin degmada gambor ee deegaanka barno waxaana halkaa ku dhex maray iskahor imaadyo waxaana ka dhashay dhimashay dhaawac ay ku noqdeen tiro murtadiina intay hartana goobta iyo isaga carareen mujaahidiinta ayaana ku soo qaniimaysteen gaari b m b iyo madfac hoobiye iyo rasaas kala duwan allah ayaan ku mahadsan haataana wilaayada ciraaq waqooyiga bakhdaad waxaa waxyeelo la gaarsiiyey gaari haamar ay leeyihiin ciidanka raafidada kadib markii shalay qarax miino lagu leegtay deegaanka khasiir ee u dhow daaramiya dhammaan waxay la socdeen oo dhimashii dhaawacya ku noqdeen allah ayaanu ku mahadsan isla waqooyiga bakhdaad ayaan ku guda jirnaaye waxaa la dilay xubeen ka tirsan maleeshiyaadka raafidada saraaya salaam kadib markii shalay rasaas askarta khilaafad la dhaceen asagoo ku sugan deegaanka kuweyti ee u dhow faraxaatiya allah ayaanu ku mahadsan isla waqooyiga bakhdaad waxaa la dilay laba ka tirsan ciidanka raafidada kadib markii shalay askaarta khilaafada ay rasaas u dhaceen ayagoo ku sugan deegaanka khasiir ee u dhow daarmiya allah ayaan ku maadsan weli waxaan ku guda jirnaa wilaayada ciraaq kirkuug askarta khilaafada ayaa darad waxay qarxiyeen guriga saaxiir murtada ah oo ku yaala meel u dhow deegaanka doos qormoota ee koonfurta kirkuug allah ayaan ku maadsan isla wilaayada ciraaq ayaan ku guda jirnaayo dejla waxaa la burburiyey gaari uu watay hoggaanka kooxda la magac baxday ka hortagga qaraxyada ee ka tirsan booliska ridada itixaadiya kadib markii shalay qarax miinool guleegtay deegaanka shirqaad waxa uuna ku halaagsamay goobta allah ayaan ku mahadsan markaana aynu wareegno wilaayada bariga aasiya askarta khilaafada iyo xubno ka tirsan ciidanka saliibiyiinta filibiin ayaa waxaa dagaal uu ku dhex maray tuulada iigsaan ee deegaanka batikol ee gobolka soolo laba saliibiyiin ayaa lagu dilay iskorimaadka qaar kalena way ku dhaawacmeen allah ayaan ku mahadsan ugu dambayntii wilaayada khuraasaan askarta khilaafada ayaa daraad waxay qarax miino la eegteen xubno ka tirsan booliska iyo sirdoonka riddada afghanistaan oo ku sugnaaya deegaanka siddeedaad ee magaalada kabul waxaana dhimashadii dhaawac ku noqday saddex murtad allah ayaan ku mahadsan halka ayuu noogu dhan yahay warkii maanta aad kala socoteen warbaahinta la jirateen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحيل كثيبهم نارا وجند الغدر قد ولا مفخخة السنا عصفت بجمع عدونا دوت بيوم الحرب صولتها ونار الحق قد شبت مفخخة عصفت بجمع عدونا دوت بيوم الحرب صولتها ونار الحق قد شبا